sidai aslaxayd maxaa iigu samayn weyso kiiyo marka ka jawaabi waayo markuu ka jawaabi waayo waxau gartay ninkan wuxuu meesha ku haayo sababtaa ah waxaan dhahaa muctasilada mushabbihat lafcaala la dhahaa ilaahay wax ku waajibayan waxaas waa inuu sameeyo waxaas si dadka loo xakumay u xakumaayo ayagaad moodo inay qaanuun iyo shareeco alle u dejinayaan oo ayaga alle ay xakumayaan walciyaadu billah sidaa darteed xagga sifaatka mucadilay ku yihiin nacam hmm.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 dabaqo oo tawxiidka markaad xaqiijisid tawxiidkii acmaashaa soo dhex dhexgelaysa marka waxaan oo dhan waxa waaye tawxiidululuuhiyadii iyo iimaankii xaqiiqadiisii oo ah ictiqaad qalbiga iyo maaragtay qowl bilisaan iyo camal bilarkaana ma aysan xaqiijin weli baaburuubiya iyo halkaas iyo mushrikiintiiay weli shabahanule cagta dhulka ma soo dhigin marka kuwaan markuu eriyo oo noo imaan doona ayuu xaqiiqadii tawxiidka noo keenada oo meeshaas abaar waay waa lagu halaagsamaya laakiin roobkii iyo jannadii iyo khayrkii meeshuu ka dhow yahay waa kana dadkaasi waxay iswaalwaalaan oo cilmi isu bixiyaan oo is af eh?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 dariiqa xaqaad u fahamtid qaabka sheikhu u dhigay qaab aad u macaan weeye sababtoo ah wuxuu kuu sheegaa marka hore firaqda qalloocooda waa radinaa haddana ayaga laftoosay u kala qalloocan yihiin meelaha ay qaladaadka ay ka taagan yihiin magar hadhowba marka xaqiyo marka naasica ah.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 sokadiisa maa laa yadurum waxaan dhibi karin hadday cibaadadooda ka tagaan macnaha saas waa walaa yanfacuhum aanan fici karin hadday caabudaan wayaquuluuna waxay leeyahay haaulaa'i kuwaana shufacaaunaa kuwii loo ergeynaya cinda allahi alla iyagaa xukum siiyey ilaahayna ma siinin shafaaca ma uuna siinin marka iyagaa xukum siiyey marka markaa shafaaca adiga u xukumtay inay ilaahay agtiisa kuleeyihiin macnaa nufuudaad alla agtiisa ka siisay marka waa shirki waa ilaahaad ka dhigay cinda allah alla markaasuu ku radiyo waxaa lahay radi midkii ugu weynaa waayo waxaan adinka aad sheegaysaan koonkan kama jira allana ma jidaynin sharci ahaan qadar ahaanna uma jidaynin marka adinka mintaad ilaahay ka cilmi badateenoo wuxuu uusan ogeyn aad ka ogaateen aad ilaahay adinka ribood aad usoo tebinaysaan sidaa